degtaa layska godo mhm. fatalaqafaha waa kala dafeen dadkii rajulun rajulun xaal ay mid mid yihiin oo kala tartiibsan yihiin a ah la iska leeyahy booskii faacilkay degta marka waa la godaa sharax lamanqada alkalaamu hadalkii markuu dhammaaday fii dikri lmubtada'i waalkhabari mubtade iyo khabarka la sheegidooda laga hadlo iyo wamaa wa dikri maa shay la sheegidiisa laga hadlo yatacallaqu ku tacalluqa bihimaa bilmubtada'i waalkhabari oo min abwaabi nawaasikhi nawaasikda baabyaalkooda ahaaday sharaxtu waxaan gudagalay fii dikri baabi lfaacil faacilkii baabkiisii la sheegidiisa iyo wmaa wadikri maa shay la sheegidiisa yatacalaqu ku tacaluqa bihi bilfaacil oo min baabi naa'ib naa'ibka baabkiisii ah wa baabi tanaazuci tanaasuca baabkiisii ah wamaa shay ah iyo wamaa wadikri maa shay la sheegidiisa yatacalaqu ku tacaluqa bihi bibaabi alfaacil wa bibaabi lmubtada'i waalkhabari nusqooyinka badankooda waa ka xadfan tahay wa bibaabi lmubtada'i waalkhabari Ah, wamaa yatacallaqu laakiin xaashiyada sajaacigaad ka fahmaydaan inay ku jirto ah, xaashiyada sajaaciga ayaad ka fahmaydaan wabibaabi lmubtadai walkhabari eh, wabibaabi lmubtadai hoos kugu dhigaa marka isaga waa ugu taallaa matniga u sharxayo matniga uu xaashiyada saarayo waa ku taallaa saasaa muuqata iyo wamaa shay yatacallaqu ku tacalluqa bihi bibaabi lfaacil wa bibaabi lmubtada'i walkhabari ku tacaluqa oo min baabi lishtiaali ishtiqaalka baabkiisa ah lama nqada alkalaamu hadal markuu dhammaaday fii dikri lmubtada'i walkhabari mubtada iyo khabarka la sheegidooda laga hadlo iyo wamaa wa dikri maa shay la sheegidiisa laga hadlayo tacalaqu ku tacalluqa bihimaa bilmubtada'i walkhabari oo min abwaabi nawaasikhi nawaasikda baabyaalkooda ah abwaabu nawaasiq mubtadii khabaray ku tacaluqdaan liannaha laa tadkhulu ilaa calayhima hadda waa nagi soo niri nawaasiq meel kaleba ma gashaba nawaasiqba sideedaba waxay gashaa almubtada walkhabar meel kaleba ma gashaba marka saasay ugu tacaluqdaan iyo wamaa shayga tacalaqu ku tacaluqa bihimaa bilmubtadai walkhabari oo min abwaabi nawaasiq nawaasiqda abwaabtooda ah sharactu waxaan gudagalay fii dikri baabi lfaacil faacilka baabkiisa baabkaas la sheegidiisaan gudagalay iyo wamaa wadigi maashay la sheegidiisa yatacalaqu ku tacalluqa bihi bibaabi lfaacil baabulfaacil oo min baabi naa'ibi naaib faacilka baabkiisa ah faacilka ku tacalluqa faacil ila waaba ka naaib noqdaa markaasuu qaataa axkaamtii faacil ku qaadan jiray dhammaan waa qaataa marka laga reebo jaarumajruur hadduu naaib faacil noqdo markaas lama rafciyo hadda jaarumajruurka rafcihii qaadama Ah, laakiin axkaamtii uu qaadan jiray faacil dhammaan waa qaataa naaibfaacilku marka naaibfaacil waa ku tacaluqa baabulfaacil waa la fahmi karaa eh, oo min baabi naa'ibi ah iyo wa baabi tanaasuci tanaasuca baabkiisa isna waa uu ku xijin doona baab naaib faacil markuu sheeguu tanaasuca ku xijina sababto waa ah tanaasuca caamilka labada caamiloo tanaasucayda ama saddexda caamil waxyaalahay ku tanaasucayaan faacila ka mid noqon kara ah, qaama waqacadda akhawaaka oo kale qaama waqacadda akhawaaka akhawaakadaas waa faacil marka tanaasucu waa ku tacaluqaa waxa weeyaan baabka faacil waa ku tacaluqaa waa ku tacaluqa oo dee isimka mutanaasic fiiga lagu doodaaye a faacil noqon kara faacil wuu noqon karaa mafcuulu noqon karaa jaarmajruur lagu tacaluqaayu noqon karaa intaba noqon karaa marka faacil saas ugu ugu tacaluqaa tanaasuc iyo wamaa wadikri maa shay la sheegidiisa yatacalaqu ku tacaluqa bihi bibaabi lfaacil wa bibaabi lmubtaday walkhabari ku tacaluqa oo min baabi lishtiaali baabulishtiaal ah eh, baabulishtiaal baabulishtiaal ma og tahay faacilkana waa ku tacaluqaa mubtadana waa ku tacaluqaa maxaa yeelay isimka mashquulu canhuga ah ee laga mashquulay isimkaasoo taaratan yakuunu faacilan wa taaratan yakuunu mubtadaan labadabaa noqon kara ah, labadaba waa noqon karaa wain axadun min almushrikiina stajaaraka wain axadun wain istajaaraka axadun alaleey wain axadun min almushrikiina istajaaraka marka faacil waa noqon karaa zaydun zayd qaama waa istaagay haddaad tidhaahdo zaydun taas waxay noqon kartaa faacil qaama zaydun qaama zaydun waxay noqon kartaa mutade zaydun zayd qaama waa istaagay labadaba noqon kara labadaba noqon kara oo waxaaba jira waa arki doonaahe ishtiqaal lmarfuuc iyo ishtiqaal lmansuub wax ladhahaba jiraba laba ishtiqaala jira marka isimkaas oo mashquulu canhuga oo horeeya faacilnimona waa lagu rafci karaa mubtadanimona waa lagu rafci karaa qaama haddaad tirahda zaydun qaama zayduntaas mubtadanimo waa ku rafci kartaa zaydun zayd qaama waa istaagay oo jumladaad qabar ka dhigto waxaad kaloo ka dhigi kartaa faacilun lificlin maxduufin taqdiiruhu qaama qaama zaydun waxay leedahay qaama zaydun qaama qaama zaydun qaama marka faacilna waa ka dhigi kartaa mubtadana waa ka dhigi kartaa marka mashquulu canhigu labadaba waa ku tacaluqaa iclam ogow ana alfaacila faacilkii cibaaratun ka waramid weeye can ismin isim laga waramo isimkoo sariixin oo cad o amase muawalin la awilaa bihi bismin sariixin lagu awilaa hadda daabidkii ama isilaaxii faacilu ku sheega isilaaxii faacilu halkan ku sheega iclam ogow ana alfaacila faacil cibaaratun ka warramid weeye can ismin ism laga waramo isimkoo sariixin cad isimkoosoo sariixin oo isimnimada ku cad ama amase muawalin la awila isimka bihi bismin sariixin lagu awilaa isimkoo usnida la tiiriyey ilayhi isimka ficlun ficil loo tiiriyey oo amase muawalun mid la awilayaa la tiiriyey bihi bilficil lagu awilaa ficilkaas ama muawalkaasoo muqadamun la hormariyey calayhi cala alismi laga hormariyey bilasaalati asalnimo looga hormariyey waaqican xaal uu yahay muqadamku mid dhacay minhu isimka xaggiisa ka dhacay aw qaa'iman xaal uu yahay mid ku qumay bihi bilismi isimka isilaaxiisu waa kaasa faacil dil waraa isilaaxiisa sheeg waa intaasaad leedahay say aad u sharxay isilaaxan oo ixtiraasaadkiisa iclam ogow ana alfaacila faacil cibaaratun ka waramid weeye can ismin laga waramo isimkoo sariixin cad ah. ism sariixa afar shay a soo gelaya ism daahira qaama zaydun damiirka waajibnimada u asturan qum oo kaleeto damiirka jawaaska u asturan zaydun qaama oo kale damiirka baariska oo kaleeto ma qaama ilaa ana afartaas wey isimka sariixa afartaas wey fiir xaashiyada maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yihi muqaabalat lismi isimka la qaabilintiisa isimka asarixi sariixa bilmuawali la qaabiliye tadulu waxay tusaydaa muqaabaladaasu calaa ana almuraada shayga loola jeeda bihi bismi sariixi maasha weeye yashmalu kulmina alisma daahira naxwu qaama zaydun zayduntaas waa ism daahira wa damiira damiirkana kulmina damiirka almustatira asturan wujuban istitaaran waajiban kalmuqadari sida damiirka lagu qadarayo o kale qawlika idrib garaac zaydan idrib hadda ism sariixa weelala faacilkeeda ah, idrib iyo wa fi naxwi qum istaag oo lagu qadira iyo wa damiira damiirkii ayay shamlinaan damiirka almustatira asturan istitaaran jawaasan istitaar oo jawaasa wadalika mithaalkii kalmuqadari ka lagu qadarayo kale waayo fii naxwi qawlika oo tidhahda hindun hindo tazuurunaa waana soo booqane tazuuru soo damiir kuma asturna iyo wa fii naxwi qawlika lagu astura lagu lagu lagu asturayo ah, iyo damiirka oo waxa ku asturan fii naxwi qawlika zaydun zayd yadribu waa garaaca huwa zayd khaalidan iyo wa damiira ayuu shamlida ism sariixa damiirka albaarisa baariska wadaalika mihaalkii naxwi qawlika maa fahima almas'alata masalada ma fahmin ilaa ana aniga tan aad ku qawsho afartaas afartaas a ism sariixa loola jeeda fa haadihi tanu arbacatu anwaacin nuxyaalo afara weeye anwaacdaasoo yashmaluha uu shamlinaa qowluhu uu yihi alismu sariic walismu lmuawalu maxaa loola jeedaa huwa isimka muawalka maakii weeye yutasayadu laga ugaarsado min alkalaami kalaamka biwaasitati xarfin xaraf waasidadiis xarafkaasoo yunsaba kula dhalaalina maca maa shayla jirkiisa bacdahu gadaalkiisa ku sugan bimasderin wlxuruufu xuruufta marka wax lagu dhalaaliya waa imisa shan saddex kamid aha faacil noqoto waxa lagu dhalaaliya laba kamid a ah waaba mustaxiil inay noqoto ah, waa anna iyo an iyo ma saddexdaasa noqota low wixii la dhalaaliya waaba la jiraa maserkaas ah, waxaan rabaa waxa weeye key wixii lagu dhalaaliyo waa la jiraa ilaa laama ka horayde lafdan aw taqdiira lowna wixii lagu dhalaaliyo mafcul bihi waxna ayma noqdo shantooda waaba saas hmm, saasaad leeda hadda fiiri meesha maxamed xidin waa kuugu sheegaan walismu isimka isimka almuawalu lawla huwa isimka muawelka maki wey yutasayadu laga ugarsado min alkalaami hadalka biwaasidati xarfin xaraf waasidadiis xarafkaasoo yunsaba kula dhalaaliyo maca maa shaylay jirkiisa bacdow gadaalkiisa ku sugnaaday bimasderin walxuruufu xuruufta allatii xuruufta tasluxu u suubata lisabki dhalaalinta fii ahayd almawdici mawdican faacilka ah alaaatun saddex weeye wahiyo alaaadii anna weeye annadii almushadasatu ee la shuday allatii annadaasoo tansiblisma kor dhigta wa tarfacu khabara godda naxwu yucjibunii waxay cajab gelinaa annaka adiga mujtahidun inaad dadaalaydo arday dadaalaya tahay taasaan ku faraxsanaho icjab gelinayda taqdiiru waxa weye yucjibunii ijtihaaduka ha masderkii laga dhalaaliya faacile yucjibunii ijtihaaduka waa kaasa faacilkii iyo wan anta almasderiyatu maserka loo nisbay allati taasoo tansiibulficla kordhigta ficilka almudaarica mudaarica naxwu yusifuni waxaa i muruga gelinaa an talcaba ashar alakra iska cayaara cirkaad fiire taasaa i muruga hayda taqdiiruhu soo qadarintiisu waxay tahay yusifuni lacibuka waayo lacibudaasa faacilkiya lacibudaas weeye iyo wmaa xarafka saddexaad oo faacil uu noqon kara maselka laga dhalaaliya ma wey almasderiyatu naxwu sarani waxay farxadgeliyey maa sanacta ay sancuka taqdiiruhu sarani waxay farxadgeliyey sancuka suncuka labada waa loo dhalaaliya sancuka masderka waa ku yimaada suncina waa ku yimaada maxaa soo haray xarfu masder lamaa hartay key wixii masderkay lasoo dhaliya waad iska jaranya loo wixi la dhalaaliya waa iska mafcuul bih ama k k kayda almasderiyatu masderka loo nisbey iyo walowlow lowda almasderiyatu masderka loo nisbey falaa tasluxaan uma suu badaan fii hada almawdici meeshan oo faacilka oo masderka laga dhalaalaya faacil ma noqdo fii hada almawduuci mawduucan uma suu badaan waa siru sirta ku jirta ugu suu banaa waayeen fii dalika mancigaas wa siru sirta ku jirta fii dalika mancigaas ana kaykay kaydaday almasderiyata masderka loo nisbeeyey laabuda waa laga maarmaan an tataqadamaha inay ka hormarto laamu tacliili daahiratan kaanat ow muqadaratan wa laamu tacliili xarfu jarin weeye falmasderu masderka almusabaka la soo dhalaaliyey min kay iyo wa macmuuliha laga soo dhalaaliyey laa yakuunu ila fii maxali jarin bilaami ama lowlow lowda almateriyatu maserka loo nisbeeyo fahiya lowdu allati waa mida taqacu dhacda bacda wadda naxwu qowlihi tacaala wadduu waxay gaala jeclaadeen low tudhinuu fa yudhinuuna ha inaad u dabacdo ayaguna waa soo dabcayaan meel dhaxaa laysugu soo tegaaho gaalnima gaalnimadaas in layskugu yimaado ay jeclaadeen wadduu iddihaana ka aha mafcuulu bihi ah o amase bacda yawadu yawadu gadaalkeeday dhacdaa naxwu qowlihi tacaala yawadu axaduhum yahuudda mid kamida ah wuxuu jecel yahay low yucamaru tacmiirahu lacimrisiintiisa alfa sanati kun sano lacimrisiiyo uu iska rabaa wahaadaani ficlaani wahaadaani lficlaani labadan ficilo wada iyo yowadu ah yadlubaani waxay dalbayaan mafcuulan wakadalika waxaa sidaas oo kale ahaaday maakii kaan ahaday fi macnaahuma naxwu atamana waxaan rabi lahaa oon jecelahay low tazuurunii ey ziyaarataka iyay inaad soo siyaarato wmin ajli dalika sidaas darteed laa yakunu ma noqdo almasdaru lmunsabaku sidiisaba masderka laga dhalaaliya min low iyo wa madkuuliha waxa ay gashay ilaa mansuuban cala almafcuuliyati taasuna waa faa-iido weyn waay oo uu halkaas ku keenay iclam ogow allaha ku ogeysiiyo ku garansiiye ana alfaacila faacilku cibaaratun mucabaratu waa mid laga cabiro ama ka warramid weeye can isim isim laga warramo isimkoo sariixin sariixa ism sariixa loola jeedaa afar shay oo amase muawalin eh, mid lagu awila bihi bisariixi waxaa loola jeedaa saddex shay wa wax lagu awilayo oo faacil lagu awili karaa waa saddex isimkaasoo usnida la tiiriyey ilayhi isimka xaggiisa ficlun ficil o amase muawalun eh, mid lagu awilayo bihi ficil waxa weeyaan isimka oo faacilkaa musnad ilayhiyu noqona musnad ilayhiyu noqonaa musnadka loo soo tiirinaya laba mid noqon kara inuu ficil noqdo qaama zaydun ada zayd yaa loo soo tiriyey qaama iyo inuu noqdo wax ficil macnihiis wata sida isim faacil oo kale labadaas mid noqona musnadku ah. oo muawalun bihi ficilka mid loo awilaa ficilkaas iyo muawalkaasoo muqadamu laga hormariyey caleyhi isimka bil asaalati looga hormariyey waxaa la rabaa asaalatan in looga hormariyey oo maalan daraba zaidun hada zayd waa faacil daraba waa ka horaydaa ha daraba waa ka horaydaa ay ka horaydaa amase wax weyn hadduu damiir yahayna fiiri markaad tidhahdo zaydun zayd yudaakiru dersa dersiga waa mudaakariya waa ku celinaa yudaakiru faacilka ku asuna damiirka yudaakiru huwa alaley ha ficilka gadaalkiisa laga awuda oo laga soo qadara ee la dhihi maayo zaydun zayd huwa yudaakiru laga hormari ma ah, damiirka marka lasoo qadara ficilka gadaalkiisa laga soo qadara ama ism daahira markaa noqdo ama damiir ha noqde faacil waa ka dambeeya caamilkiisa caamilka horeeya caamilka horeeya bilasaalati marka uu kuleeyahay wuxuu ka itiraasaa qaa'imun mid taagan u ahaaday zaydun hadda fiiri zaydun waa ism sariixa waana musnad ilayhi musnadkiina waxaa qaa'imun waana muawal bilficil la dhihi maayo marka maanta zayduntu waa faacil la dhihi maayo ma la dhahayo waxaan loo dhahayn waxaa laleeyahay qaa'imuntu maanta ha ka horaydo lafdan laakin aslan waa ka dambayda ilaa qaa'imuntu waa khabar muqadame ah, warudbatu eh, khabari atakiir marka bil asalati saasula jeeda waaqican xaal uu yahay ficilkaasu mid dhacay ama mw muawalku minhu isimka sariixa waa inuu ka dhacay daraba zaidun zaydaa garacay amran darbigu marka zayd xaggiisu ka dhacay ah aw qaa'iman xaal uu yahay ficilku mid ku qumay bihi isimka ama waa inuu ku qumay maata camron camara dhintay camar dhimashadu maahan ficiluu isagu sameeyey maahan laakiin waa sifo ku quntay wey hadduu kuu sharxaa marka daabidkii mihaalu dalika arinkaas mihaalkiisii zaydun weeye min qowlika xaalu ka ahaaday darada zaydun zaydaa garaacay camran wa calima zaydun zaydaa wax ogaaday falawow midka horeeya oo zaydun ah ismun ism weeye isimko usnida la tiriyey ilayhi isimka xaggiisa ficlun ficil ficilko waaqicun minuu xaggiisa ka dhacay darbiga isaga sameeye xaggiisa ka dhacay fa darba garaacidu waaqicun waa ka dhacay min zaydin wathani mid kalaba calima zaydun zaydkan dambe ismun waa isim isimkoo usnida loo tidiya ilay xaggiisa ficilun ficil oo calimo ah ficilkaasoo qaa'imun bihi asaga ku qumay cilmigu maaha ficil uu sameeyey ee waa sifo ku quntay qofka fa ina alcilma cilmigu qaa'imun waa mid ku qumay bizaydin zayd wa qawlii aniga qowlkayga awalan qawlan aan ku qawlay qawlkoo awalan horeeya oo muawalin bihi il ow muawalin bihi laba gooray ku jirta mogta daabidkeeda laba meelood uga jirto ana ah. alfaacila cibaaratun can ismin sariixin oo muawalin bihi usnida ilayhi ficlu oo muawalin bihi laba meelood uga jirtay midda horeetana waxaa loola jeedaa waa wax ism lagu awilaayo ah. mid dambayna waa wax ficil lagu awilaayo labadoodu kuu kala sharaxa wa qawli aniga qawlkayga awalan qawlan awalan qowl hore aan idhi oo muawalin bihi ama ism lagu awilaayo yadkhulu waxaa soo gala faacil waa ism ama wax ism lagu awilay ee wax kale xaraf iyo ficil iyo ma noqdaan faacil yadkulu waxay soo gala fii qowlkaas naxwu an takshaca lafdigaas an takshaca ah fii qowlihi tacaala xalay ku sugan tahay alam ya'ni miyaysan u dhowaanin liladiina dadka aamanu xaqa rumeeyeen an takshaca qulubuhum khushuucu qulubihim qalbiyaalkooda khushuucooda maysan dhoweyn qur-aanka inay ku saamoobaan hadda fiiri yani oo ficil ah faacil waxaa noqota an takshaca an takshacana ma ahan ism sariixa laakiin isima lagu awida markaas ism sariixa laga soo saara fa inahu an takshacaha faacilun faacil weeye maca anahu an takshacihi laysa bismin ismina uusan ahayn isagoon isim ahayn uu faacili walaakinahu an takshacihi fi ta'wiili ismi ism tawiilkiisu ku sugnaaday wa huwa isimkaasu alkhushuucu waa masderkaa soo dhalaalina oo alkhushuucu ah waa qawli aniga qawlkayga haaniyan qawla haaniya qowl labaadaan ku hadlay oo muawalun bihi ama ficilaa lagu awida aan idhi yadkulu waxaa soo gela fiihi muawalkaas mukhtalifun aa soo gele fii qowlihi xaal uu ku sugaya tacaala ilaa waa sarreeyaa oo ilaah uu yidhi mukhtalifun alwaanuhu mukhtalifun oo iskhilaafsan yihiin alwaanuhu midabyaalkiisa ah, uma kulii min kuli thamaraati faslukii subula subula rabbiki dulula yakruju min butuunihaa sharaabun mukhtalifun alwaanuhu sharaabun mukhtalifun alwaanuhu marka mukhtalifun taasaa soo gelay ah, waxaa soo gelayda mukhtalifun taas faalwaanuhum faalwaanuhum faacil faacil weeye walam yusnad loomana soo tiirin ilayhi alwaanuhuda ficil looma tiirin oo musnadkiisu ficil ma ahan walaakin usnida waxa loo tiiriyey ilayhi alwanta muawalun ism lagu awilaa bilficli oo ism faacila loo tiiriyey wa huwa kan ficilka lagu awilaa mukhtalifun weeye fainahu mukhtalifun fi tawiili yaktarifu yaktalifu la macnay ha ficil mudaaric la midya fi fi tawiili mukhtalifin ma inu hindhiga ha laa ilaha illa ant ha mukhtalif wuxuu la macna yahay mukhtalif saasaa soo dhixi laha soo maa yaktalif baa laga rabaa yaktalif baa laga rabaa mukhtalifun waa ism faacil ficil mudaarici la macnata marka fa inahu mukhtalifkaasu fi tawiili yaktalifu yaktalifu macnaheeda kusugan yahay wa kharaja waxaa ku baxay biqowli qowlkayga muqadamun calayhi aan idhi ficilkaasoo muqadamun laga hormariyey calayhi isimka naxwu aa baxay waa facilka kharaja naxwu zaydin zaydin oo kala baxay naxwu zaydin aa baxay min qawlika qowlkaaga xaggiisa xaalow ka ahaaday oo aad ku qawsho zaydun zayd qaama waa istaagay aad ku qawsho falaysa zaydkaasu zaydun waa mogta ficilka wuu ka horeeya falaysa zaydkaasu bifaacilin ma ahan lianna alficla ficilka hadda fiiri hadda zaydun zayd qaama waa istaagay huwa zaydku hadda maanta zayd waa ism sariixa waxaana loo tiriyey ficil ila ficilkan qaamada ka dabadhi waa musnad mogta ila waa khabarkii marka laakiin haddana faacil ma waa ism sariixa ficilna loo soo tiriyey maxaa maqan qaydkii ahaa waa inuu ficilku ka horeeyo kama horeeyo waa ka dambeeya kanu falaysa zaydku bifaacilin ma ahan lianna alficla ficilka ficilka almusnada la tiiriyey ilayhi zaydka loo tiiriyey laysa ma ahanin huwa ficilku muqadaman mid laga hormariyey calayhi zaydka bal iskabadaaye huwa ficilkii bal iskabadaaye kaana ficilkii wuxuu ahaaday mu'akaran mid laga galmariyey bal iskabadaaye kaana huwa ficilkii wuxuu ahaaday mu'akaran mid laga gadaal mariyey canhu xaggiisa mu'akharun qof uu dhiga ma la arkaa ma jiro Eh, muaaranta kuwada marka kaana isimkeediia xadfandhay kaanadii bal iskaga daaye kaana ficilkaas wuxuu ahday muaqaran mid laga gadaal mariy canhu isimka wainamaa wax kale maahan huwa zaydku mubtadaun mubtada weeye walficilu ficilka ka dambeeyo qaamana khabaruhu khabarkiisi weeye ficilka wuxuu la jeedaa maca faacili maaha ficilka keligiis eh, ficilka un kaliya wuxuu u magacaabaa asagaa hadda waxa weeyaan kalaamka juska ugu muhiimsan u yahay wa kharaja waxaa ku baxay biqowli qowlkayga bilasarati ficil ah, ficilka ama isimka mushtaqaahe ficilka la macnaha waa inuu mubtadaha ka waa inuu faacilka ka horeeya waa inuu faacilka ka horeeya asal ahaanna uga horeeya aniga wakharaja waxaa ku baxay biqowli qowlkayga bilasaalati asalnimadu inuga horey aan ku qowlay naxwu zaydin aa ku baxay naxwu zaydin zayd oo kalea ku baxay min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahaaday qaaimun mid taagan u ahaaday zaydun zayd fiiri mid taagan ahaaday waa khabar muqadimase mid taagan u ahaaday zaydun hadda fiiri zaydun isim weeye sariixa ah. waxaana loo soo tiiriyey isim oo ficil macnihiis wata oo qaa'id ah marka la dhihi mayo maanta waa faacil la ha labadaas isim sariixa ah waaye isim oo macno ficilnana waa loo soo tiiriyey laakin qaydkii ahaa waxaa maqan muqadamun calayhi bilasaalati weliba waana ka horay muqadamuna waa lahaya laakin bilasaalati aan lahayn maxaa yeelay qaa'imun waa khabar khabarku asal ahaan gadaaluu leeyay ee horay ma laha marka qaa'imun hadda waa ka horaydaa zaydka laakiin horayntaanu asal uma ahan asal uma ahan dhihi mayda dee qaaimuntu waa wasfi camal falay dhihi maydi miyuu ma ictimaad ba haysta si camal fala isaga ma hamsatulistifhaam ka horeyda iyo hmm. hamsooyin miyay ka horeyda waxba kama horeyda waaye fainahu hawe fainahu zaydkaas wain usnida walow usnida haba loo tiri ilayhi sayidka shay-un shay shaygoo muawalun lagu awila bilficli wal xaalna lagu awilaa huwa asagu muqadamun mid laga hormariyay uu yahay calayhi sayidka laakina taqdiimahu dhe laakina taqdiimahu qaa'imunta la hormarintiisa calayhi zayd laga hormariyey laakina taqdiimahu qaa'imunta la hormarintiisa calayhi zayd laga hormariyey laysa bilasaalati asal ma ahan لأnنhu qاamt br waa br fahuwa kabrku fii niyati takiidin dhig niyadiisu ku sugnaaday wakaraja waxaa ku baxay biqowli qowlkayga aan idhi waaqican xaaliyo ficilku mid dhacay minhu isimka xaggiisa ka dhacay ilaa aakhirihi naxwu zaydin aa baxay hadde naxwu zaydun waa banaanteeday ha waa xikaayo hadii la naxwu zaydun waa iska xikaayo ila zaydka soo socdaa godani mogta oo qalad maaha min qawlika xaal uu ka ahaaday duriba zaydun aad tidhaahdo hadda fiiri zaydun taano bal tacriifkii ku fiiri isim waaya oo sariix ah ficilna waa loo soo tiiriyey weliba ficil ficilkuna waa ka horeeyaahoo asaalatan uga horeeya intaas waa la haya laakiin kali waxaa maqan waaqican minhuna ma ahan qaa'iman bihina maaha ee waa waaqicun caleyhi ficilku asaga ku duldhac waxaana la rabay faacilka waxaa lagu yaqaanaa ficilka waa shay asaga ka dhaco asaga uu sameeyey ama waa sifo ku quntay kana maanta zayd ficilkan isaguba kudul dhacayba isaga ku dal marka faacil maaha duriba zaydu zaydaa la garaacay garaacidda isaga kudul dhacday soo ma jeedi fa ina alficla ficilka ficilka almusnada loo soo tiri ilayhi zayd waaqicun waa dhacay caleyhi zaydka horkiisu ku dhacay walaysa waaqican mid ka dhacay maahan minhu zaydka walaa qaa'iman bihi mid ku qumayna maaha wainamaa wax kale maaha maaltu waan miaaliyey alfaacila faacilka biqaama zaydun oo ku miaaliyey iyo wamaata camru oo labada miaal ha iska moodi sheeke la iska sheega laba macnay ku kala fadhiya waxaan ugu miaaliyey liyuclama in la ogaado annahu shaniye laysa macnaa kownil ismi isimka ahaanshadiisa macnaheedu ma ahan faacilan u ahaado ana musamaahu faacilka musamihiisu ahdatha shay-an shay soo dirsi haddaad maqasho isimkan waa faacil macnaheedu waxbuu sameeyey ma warkaas looma sheegay adduunya dadka marka loo akhra xataa marka kawaakib loo akraa looma sheegay ha loo kaadiyo waxaan ma fahmi karaa haddaad tidhahdo qofka ibtidaa'iga wuxuu fahmi karaa faacil waa kii wax sameeyey bis haddaad tira inuusan wax samaynaa dhacda wuxuu ku leey wax waalana buu iskaga ti faacilaa tiri waxbuu sameeyey hayta wax ma samayn marka markaad halkan soo jeegtaad fahmi kartaa marka isimkan waa faacil haddii lagu yidhaha macnaheedu maaha waxbuu sameeyey inuu wax sameyno waa dhacda inuusan wax samayno waa dhacda hadda maata camrun camar waxbuu sameeyey haaso ma samayn maana faacil marka haddii lagu waraada isimkan waa faacil macnaheedu ma ahan waxbuu sameeyey musamihiisu mar walba inuu wax sameyn waa dhacday inuusan sameyn waa dhacday ah. labada waa dhici karta liyuclama in la ogaado annahu shaniye laysa macnaa kownilismi isimka ahanshadiisa macnihiisu ma ahan faacilan uu ahaaday ana musamahu faacilkaas musamihiisa ama isimkaas musamihiisa oo faacilka ah ana ah, musamaahu isimkaas musamihiisa a ahdatha shay-an shay soo dirisiiyey faacilku waxbuu sameeyey maahan macnaheedu bal iskaba daayeen macnaa kownilsmi faacilan dhe baal iskaba daaye macnaa kownilsmi faacilan isimka ahaanshadiisoo faacil uu ahaado kownuhu waa ahaanshadiisoo musnadan ilayhi mid wax loo soo tiiriyey uu yahay cala alweji qaabkiina loogu tiiriyey wejkii almadkuuri lasoo sheegay waa inuu musnadu ilayhi u noqdo qaabkii lasoo sheegay oo ah in loo tiriyo ficil ama isim ficil ku macnaa asaalatana uga horeeya xaggiisana ka dhacay ama uu ku sifoobay sidii lasoo sheegay waa in loogu soo tiriyo ficil ama isi ku macnaha saasaa loola jeeda alaa tara miyaadan arkayn anna camran camar lam yuxdit ilmawta mawtka inuusan soo dirisiin soo arki maydid ah, habadma samayn camar wa maca dalika isagoon soo dirisiin yusamaa waxaa lagu magacaabaa camar faacila eh, faacil a lagu magacaabaa wa idaa carafta haddaad garato waidaa carafta haddaad garato waidaa carafta haddaad garatay idaadu markay ficil maadigu ka daba maro maadigiisi waa ku baaqi noqdaa mararka gobol mustaqbalna mararka gobol waa noqda waidaa carafta haddaad garatay maadiba ku reeb alfaacila faacil haddaad garatay faclam ogow ana lahu faacil waxaa u sugnaadeen axkaaman axkaamtoo sabcatan toddoba ah toddoba xugun u sabcatan qaar a ka tegayaba sifadaas wa idaa carabta haddaad garatay maya sabcatana ku taalla kutubta tiscatan kama hadlayno sabcatana kitaabka ku taalla qadriga mhm. so sabcatan kuma taalo sabcatan mobile kugu taal miya idinka hal qofa igu taala lama hayo aniga labada muxaqaqa labadaba sabcatan ay igu taala mhm. axkaamtu sagaal waata lakin matnigaan akrayna hadda anagu mhm sagaal wey axkaamtu laakiin matniga sabcatan labada waxa weya dabco muxaqaqa labadaba ku taalo hmm. sabcatan wa idaa carabta haddaad garato alfaacila faacil faclam ogow ana lahu faacilka axkaamana usugnaatay sabcatan oo toddoba taga sagaal weeye tiscatanaaba ka fiican hmm. tiscatan saasaa ka fiican laakin sabcatan ku taal sabcatan a ku taalo axaduhaa axkaamti mideed allaa yataakara waa inuusan gadaal marin caamiluhu caamilulfaacil faacilka caamilkiisu canhu canilfaacil wa inuusan gadaal ka marin caamilkiisu waa inuu ka horeeyo muqadaman calayhi bilasaal tacriifkii noogu jirta soo maa muqadaman caleyhi bilasaal falaa yajuusu ma banaana fii naxwi qaama akhawaaka labadaadii walaala istaageen qaama waa caamilkii horeeya akhawaaka waa faacilkii an taquula qawluka aan banaanayn ha qawluka we waxaan banaanayn falaa yajuusu ma banaana fii naxwi qaama akhawaaka labadaadii walaala istaageen an taquula qawluka ma banaana akhawaaka qaama aad ku qawsho ma banaana akhawaaka ood leedahay waa mubtadihi waxaa rabaa ood leedahay waa faacilkeedi qaamana waa ficilkeedi ma banaana waqad tadamana waxaa koobsaday daalika xukunkaas xukunkaas ah in caamilku horeeyo alxaddu xadkiiyaaba koobsaday alladii xadkii dakarna waan soo sheegnay xadkiiba ku jirtayba muqadamun calayhi bilasaala waqad tadamana waxaa koobsaday dalika xukunkaas alxaddu xadki aladi xadkii dakarna aan soo sheegnay wainamaa wax kale maan yuqaalu waxaa laleeyahay akhawaaka qaamaa alaleeyahy haddii akhawaaka la hormariyo akhawaaka mubtada laga dhigaa qaamana faacil oo damiiraha la siinaa jumladaasa khabar laga dhiga ee ma banaana inaad tira akhawaaka qaama akhawaaka qaama carabi maahana lule ilaa faacilna ma hormari karo ficilkiina waxa weeyaan faacil oo mudaabaqayna mutadihi ma haysto marka akhawaaka qaama carabi maahna lagu leey ee waa inaad tidhahda akhawaaka qaamaa markaasi carabi saxa noqo markaasna alifta faacila saasaa la leeyahy saasaa la leeyahy markaasu wara inamaa wax kale maaha yuqaalu waxaa laleeyahay akhawaaka qaama fayakunu akhawaaka akhawaaka wuxuu ahaana mubtadaan mubtade wamaa shayga istaqara ku sugnaaday bacdahu akhawaaka gadaalkiisuna ficlun ficil weye iyo wa faacilun faacil waljumlatu jumladuna khabarun khabar weye waani xugun ka labeeya anahu shaniye laa yalxaqu haleeni maa caamilahu caamil alfaacil faacilka caamilkiisa calaamatu taniyatin taniye calaamadeed walaa jamcin walaa calaamatu jamcin jamc calaamadiisna haleeni ma faacilka caamilkiisa haddii faacilku uu muhane yahay calaamatu taniye haleeni ma caamilka hadduu faacilku jamc yahay calaamad shan caamilka haleelima waani xukunka labeeya anahu shaniye laa yalxaqu haleelimaa caamilahu caamil alfaacil faacilka caamilkiisa calaamatu tasniyatin tasniya calaamadeed in kaana muhana hadduu faacilku muhana noqdo walaa jamcin walaa calaamatu jamcin jamc calaamadiisna haleelime in kaana faacilku hadduu ahdo jamcan falaa yuqaalu la dhihi maa qaamaa akhawaaka ma la dhihi karo adoo qaama alifta ula jeeda calaamatu tasniya hawaakana faacil ula jeeda taas way midaan la dhihi karin laakiin xaa banaan qaama inaad tirahdo ficliya faacil akhawaakana aad ka bedelato ama mubtada muahara ka dhigto mutada ka dhig ama alifta ka bedel taas taasaad dhihi karta walaa qaamuu waa istaageen ikhwatuka ma dhihi karti adoo ula jeeda qaamu wowdu wa calaamatu jamac ikhwatukana waa faacilkii ma banaana laakiin qaamuun ficli faacilta ka dhigto ikhwatuka waa ka bedela kartaa mubtada muaharana ka dhigi kartaa walaa qumna niswatuka dumarkaagiyo istaageenna ma dhihi kartid ma la yidhaahdo ma la yidhaahdo walaa qumna niswatukana lama yidhaahdo adoo ula jeeda nuuntu inay tahay calaamatu niswa calaamatu jamc ay tahay niswatuna ay faacil tahay taasaan banaanayn laakiin xaa banaan qumna inaad tidhaahdo qumna nuuntu waa faacil waa ficil faacil marka qumna niswatuka waa mubtada muahara amase waa bedeloo nuuntaa laga bedela taasaa kuu banaan taasaa kuu banaan bal yuqaalu waxaa laleeyahy fi ljamiici dhammaan qaama aa laleeyahy qaama akhawaaka qaama niswatuka qaama ikhwatuka kulli faacilku ha ahaado muhani ha ahaado jamac ha ahaado waxa weeyaan jamcaasu jamac oo jamcu tagsiir ha ahaado wuu ha ahaado sidaasaa laleeyahay bal yuqaal waa l filjamiici dhamaan qaama bilifraadi alagu leeyahay bilifraadi aa lagu leeyahay kamaa yuqaalu qawlan alaleeyahay dhehe qawlan alaleeyahay qowlkaasoo ah. kamaa yuqaalu kal qawli hadal lamid ah kamaa yuqaalu kal qawli dhiida la dhaho lamid ah qaama akuuka sida marka faacilku mufrad yahay qaama loo leeyahay saasoo kalea loo leeyahay qaama marka faacilku musano yahay markuu jamacyo kamaa yuqaalu qawlan alaleeyahay dhehe qawlkaasoo kamaa yuqaalu kalqawli qowl lamid ah qaama akuuka lagu qawlo walaalkaa istaagay haadaa cadamu lixaaqi lcalaamati bilcaamili ahaa halkaasu ishaara haadaa cadamu lixaaqi lcalaamati bilcaamil calaamad inaysan caamilka haleelayn ha haadaa kan huwa alakhar waa midka badan haadaa cadamu lixaaqi lcalaamati bilcaamil inaysan calaamadu calaamo tafniya calaamatu jamc caamilka aysan haleelayn haleelid la-aantaas huwa alaksar waa midka badan midka afsaxaa badan weeye waa min alcarabi carabtiyu kamid ahaadee manduul yulxiqu haleeshiina haadihi lcalaamaati calaamadahan bilcaamil caamilka ficlan ficil kaana caamilku ahaaye wadalika oo ficil ha ahaado hmm, ficil ahaaye ow ismin ama ism ahaaye ama ism ahaado qaar haleeshiin ayaa jira faacilku hadduu muhane yahay calaamatu tasniya hadduu yahay jamacna faacilkiina calaamatu jamc wadalika mithaalkiina ka qawlihi ibnu hishaam waxyaalaha lagu haystay kamid tahay xadiid inuu luqa u deliishanayo waxyaalaha lagu haystay kamid tahay qaara ku haysta qaarka ku haystaa waxay leeyihiin xadiidka looma istishaadsan karo luqa in lagu isbaatiyo sababtu waxay tahay haddii aan hubi lahayn xadiidka nabi maxamed inuu ku dhawaaqay sala allahu calay wasalam kuma anaan shakineen in loo deliisho karo luqada ilaa afsaxu naasu ahaaye laakiin xadiidka waxaan bannaan riwaaya bilmacna in macnihii lagu soo wariyo aa bannaan maadaama riwaaya bilmacna ay banaan tahay lafdigan in macne lagu soo wariyo raawigu macnihii kusoo wariyey iyo inuu lafdigii nebi yahay maan kala oqoon saasay u diidayeen qoladaas qoladaa saas u diidaaya laakiin ayagana intoo kale lagu horgeeyey hada ah, ah, alkalaam yucaradu bimiliyaa lay waxaa la gabayga carbeeda dariishanaydaan waa laisla ogolay sooma in la dariishado in macna lagu soo wariye lafdigii gab gabyayga inuu yahay idinku waxaad ku isbaatin karta ah, lafdigii inuu yahay islaamka ka hor u ahaa gabaygaan intaasoo qarniya lakala soo qoraay lakasoo kala wariya weli mar dambaha la qorqoraay ma jirin waagaan maxaad ku isbaatideen saasaa laleeyahy yucaaradu bimili ka qawli sida nabiga qowlkiisa oo kale calayhi salaatu wasalaam oo nabigu uu yidhi yatacaaqabuuna waxaa isla cirbinayaan fiikum dhexdiina malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo bileyla habeenkii ahaatay iyo wa malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo binahaari maalintii ahaatay macalshaadku waxay tahay yatacaaqabuuna waxay leeyihin yatacaaqabu ficilkaas faacilkiisa malaa'ikatuna jamca wey markaas calaamatu jamca lagu daray ficilkii yatacaaqabuuna wawdu calaamatu jamcay leeyihi waa calaamat jamc saasay leeyihin laakiin waxaa sidaas ka fiican in loo ciraabo si kale in xadiidku waxa weya lafdigiisu waa kan idinkugu dhigaysa sajaacige inna lilaahi malaa'ikatan ilaahay malaa'iga u sugnaatay malaa'igtaasoo yatacaaqabuuna fiikum dhexdiina isla cirbinayaan malaa'ikatu malaa'ig billayla habeenkiiay ahaatay wa malaa'ikatu malaa'ig binnahaari maalinkii ahaatay jumlo kale ka dhig saasaa loo ra faacilba maahana laleey waa mubtadila malaaika tunta dambe mubtadayso tafsiilkaasa waxa weeyaan musawiq u ahe hmm. marka yatacaaqabuuna wowdaasa faacilkiiya malaaikatantona waa jumlo kacaydaba oo mubtadaa saas waa loo exraabi kara iyo in la yidhahdo maya waxa laga bedelaa wowda ah, wowdaa laga bedelaa labaduba ku banaan labada marka ma caynoobaydo luqatu akaliyan baraaqid ku caynoobeda xadiidka ow isman ay ism caamilku ka qowlihi sida nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam oo uu nabigu yidhi awa mukhrijiyahum oo miyay bixinayaan awa mukhriji maxamshaedku waxay tahay mukhriji ah, mukhrijiya ah, asalki aan tagna asalka isaga soo wade qaala wuxuu yidhi nabigu dalika hadalkaas lamaa qaala lahu markuu ku yidhi waraqatub waraqatubnu nowfal waraqatubnu nowfal markuu ku yidhi waditu waxaan jeclaaday an akuna inaan ahdo macaka la jirkaaga id waqti yukhrijuka ay ku bixinayaan oo ku masaafirinayaan qowmuka tolka tolka markay maka kaa cayraayeen allow yaa markaas kula jooga aan kuu gargaare lafdiga xadiidka hoos waa kan idin kugu saas maahan lafdigu ama waa riwaayad kale ama waa riwaaya bilmacnaa laakiin bukhaariga iyo shuruuxdiisa waxaa ku sugan uu yidhi ya laytani fiiha jadacan alla shalaytadeedi iyo xaaladaas maan ahaada wiil dhalinyaro ah oo hubka qaadi kara yaa laytanii akuunu xayan shan laytadadiya maanahaada mid nool id yukhrijuka qawmuka markay tolka ku saarayaan al ma maalintaas noolaada anoo dhalinyaraa hubka qaadi kara bal saan kuugu gargaara hallaarki hmm. marka wal aslu asalku wuxuu ahay awa mukhrijuya u ahaa <laughs> hum awa mukhrijuya hum u ahaa faqulibat ilwaaw asalku marka hore asalkii hore maan asalkii labaad wey asalka hore waa kan hoos xaasiya xaashiyadan kugu dhigaa asalka ugu hore wuxuu ahaa awamukrijuni hum uu ahaa a mukrijuuna oo jamcu salima ahe nuuntiya lilidaafati loo markaas asalkii labaada wuxuu noqday awamukrijuya qaacidadiiyaa ku quntay faqulibat ilwa ida ijtamacat ilwaaw walyaa wasubiqa axaduma bisukuuni qaacidadiyaa ku quntay qaacidadiyaa ku dhacday faqulibat ilwaawu wowdia loo gadiyey yaa-an wa udqimat ilyaa-u ya-dina waxaa lagu shaday filyaa-i ya-da wa kusira maa qabla alyaa-i ya-da xarafkii ka horreeyna waa lahoos dhigo fa saara awa mukhrijiyahum walakharu sida badan an yuqaala waa in la yidhaahdo yatacaaqabu fiikum malaa'ikatun awa mukhrijihum bitakfiif ilyaa iyadoon laisku shidin oo mukhrijun ay iska hen markaasa ya la gelsho mukhrijun marka maxamed shaheedku waxay leeyihiin mukhriju mukrijuni saasu asalku ay mogta mukhrijuni waxay leeyihin isimkan faaciloo mukhrijun ah calaamada wowda ahoo la socotaa waa calaamatljamc faacilkiina waa humta ah, sababtoo ah waxaaba qaacide ah wasfigu ma rafcisto damiir baris oo mutasila maba rafcistaba ah, awoodaas inaysan faacilayn taasaa kugu filan sideedaba وصف laa yarfacu damiira baarisan mutasila damiir baarisoo mutasila mana rafciyaba waaba qaacida kuliya meel ku qoran hmm. dami alwaصf laa yarfacu damiir albaris almutasil damiir baarisoo mutasila maba rafciyaba maba rafciyaba maba rafciyo marka wowdan isan faacilha waa cad ile maba rafci karee maba rafci karo oo haddaad arato daaribaani azaydani labadii zayd daaribaani labadoodu waa garacayan hadhihin aliftaana faacila aliftan aliftaana waa wey maahan maba rafciya wasfigu damiir baaris oo mutasila marka mukriju wawdan wa calaamatu waa calaamatu waxay leedahay jamc in faacilku jamci calaamad u tahay humna waa faacilkii laakiin waxaa ka fiican saas loo xiraabo in la hum waa mubtada muakara mukrijunana waxa weya waa khabarkii muqadam waa abarkiiy mqadimo faacilkiina waa damiir musatir faacilkiina هم damiir musatir hum oo ku asturan ha marna dhihi maydo wawda faacila damirka waa musatir ad leeda hum mukrijuuna ay ahayd asal hum mukrijuuna ay ahayd marka dhihi maydid waxa weya hum mukrijuuna marka la ydha wawdi waa wawdaana faacila wawi maba noqoto faacil wasf maba u noqotaba saas waa calaamadii jamciga kusaale waa calaamadurafcahe ha mukrijun adi hadda jacmi musaal ka dhig mukrijuna soo maha ha taas miya shakile wathalithu xukunka saddexeeya anahu faacilkii idaa anahu faacilkii idaa kaana hadduu ahdo huwa faacilku mu'anafan laxiqa caamilahu caamilkiisa waxaa haleelayda taa u ta'niifi dhadigaynta ta'diisa taadii asakinatu erebaneed whaaliu xukunka sadexeeya anahu faacilkii idaa kaana markuu ahdo mucanafan kula dhadigeeyey laxiqa caamilahu caamilkiisa waxaa haleelaa taa u taaniisa dhadiginta tadeedii taadii asaakinatu reebaneed in kaana hadduu ahaado huwa caamilku ficlan ficil ficilkoo maadiya maadi ah aw ilmutaxarikatu ama tadii la arak ay xarakaysneedbe aw ilmutaxarikatu ama tadii xarakaysneed waa goorma in kaana huwa caamilka hadduu noqdo wasfan fa taquulu waxaad leedahay qaamat hindun hindaa istaagtay tadaasa ah haleelayda caamilka oo tusayda in yahay faacilku muanaf wa zaydun zayd qaaimatun waa miday taagantahay umu hooyadiis hadda qaaimatun tadaasaad ku dareen maxaa yeele faacilkiiya muanafka umu ayaa faacila marka hadduu caamilku yahay ficil maadina ta oo reeban a la asaalatan reeban hadduu wasfi yahayna ta xarakaysan qaa'imatun daaribatun aa laleeyay ilaa wasfiga oo dumarka u gaarka hadduusan ahayn sida xaaidun oo kaleeto xaaidun oo kaleeto laska leey xaaidatun la dhihima daaliqun alaleey daaliqatun lama le ah, daaliqatun haddaadan markaas ficilki loola jeedin ficilkii haddaan loola jeedin di ficilkii loola jeedo taada waa la gelina marka daaliqatun alaleey uma intaas ka gadaal taaratan mar yakunu wuxuu ahaana ilxaaqu taa'i ta'da la haleeshiinteedu jaa-isan mid jaa-is oo banaan wa taaratan marna yakunu ilxaaqi wuxuu ahaana waajiba taadaas marka caamilka la haleeshiine marna waa waajib marna waa jaa-is ah, afar goor waa jaa-is laba goor waa waajib waa intaan matniga kusoo marnay ah, laba goor waa waajib afarna waa jaa-is faljaa-isu jaa-iskii fii arbaci masaa'ila masalooyin afar u ahaaday ixdaahaa mideed an yakuuna almu'anahu mu'anafku waa inuu ahaado isman isim isimkoo daahiran daahir ah isimkoo majaasiya ta'niifi ta'niiskiisu uu majaas yahay majaas weeye waxaa loola jeedaa oo taniidkiisu maxal uu ka dhala male maxal uu ilma ka dhala male taasaa loola jeedaa wanacni waxaan ula jeednaa bihi bimajaaziyi taniif maa shay laa farja farji la uusan u sugnaan waxaan farji lahayn oo meel ilma ka dhala aan lahayn kaasaa loola jeeda majazi taniif taquul waxaad leedahay dhalacati shamsu qoraxyaa dhalatay taadku daree ilaa faacilkii yaa mu'anafih ashamsu darabtana ka daynayn wadalaca shamsi ad leedahay ilaa qoraxdii waxa weeyaan xaqiiqiyu ta'niis ma ahani walow midka horeeyo taada in lagu dara arjax miisaan badan qaala allahu ilah wuxuu yihi tacala ilaa waa sarreeyaahe qad jaa-atkum waxaa inin timid mawcidatun waano qad jaa-atkum waxaa inin timid mawcidatun waano hadda mawcidadu muanaf waa tahay laakiin xaqiiqi ma ahan taadiina waa lagu dara wa fii aayatin ukhra waxaa ku sugan qad jaa waxaa inin timid bayinatun mm, bayinatun xujo cad ah inin timid wردت hذه الجملة في الآيتين ثلاثة وسبعين وخمسة وثمانين من سورة الأحراف وكلتاهما بتأنيث الفعل بتاء وفي آية مئة سبعة وخمسين من سورة الأنعام جاءكم بينة كاسا تاء لهين بحذف تاء جاءكم بينة آيات waxa weya بqل كنتم iyo تoddoba ee سورة الأنعام ayay ku timid bayinatun iyadoo faacil ah oo ficilkii tadi laga daayo oo ficilkii tadi laga daayo thaniyatu xaalada labaad oo ta'da in ilxaaqu uu jaa-iska wa thaniyatu xaalada labayda ama mas'alada labayda masaa-ilan ka soo allayso maahan faljaa-isu fi arbaci masaa'ila wathaniyatu masalada labayda wa thaniyatu masalada labayda an yakuuna almu'anasu waa inuu yahay isman daahiran ism daahir ko isimkaas daahirkaa xaqiiqiya ta'niiti ta'niidkiisu xaqiiqo uu yahay labo wa huwa isimkaasuna munfasilu mid ka socmay uu yahay min alcaamil caamilka saddex biqayri ilaana uu ku socmay afar faacilka waa isim daahir xaqiiqutaniisa lakin afar shardiya afar shardiya laga hela wadalika mihaalkii ka qawlika waa hadalkaadoo tidhaahdo xadarat ilqaadiya imra'atun xadarat ilqaadiya qaadigii waxa u timid imra'atun hadda faacilkii waa xaqiiqutaniis oo imra'atun waa isim daahira horta koo waaye xaqiiqu taaniina waaye laakiin caamilkiiu ka soocmay oo caamilkiiyo xadara ah iyo faacilkiiyo imraa ah waxaa u dhexeeya oo kala soocay alqaadiya ah, waxa lagu kala fasniyana maahan ilaa afartii qaydaa la helay khalaas xadarat ilqaadiya imraatun wayajuusu waxaa banaan xadara alqaadiya qaadiga waxa u tahy imraatun oo taada laga daayo wal awalu midka hore ta'da in lagu dara oo la dhaha a afsaxu fasaaxo badan wahalitatu masalada saddexayda oo ilxaaq uu jawaaska yahay an yakuuna alcaamilu kownulcaamili waa caamilkii ahaanshadiisa an yakuuna alcaamilu kownulcaamili waa caamilkii ahaanshadiisa nicma ow bisa uu noqdo nicma ow bisa haddii caamilku nicma iyo bisa uu noqdo xaqiiqiyu ta'niif isagoo ah faacilkii oo la itisaalay ay jaa-is tahay taada in la haleeshiiyo in laga daayaana jaa-is ay tahay naxw nicmat lmaratu haween ayaa nimcala ahaatay almaqsuusatu bilmadxi ammaanta midda lagu gaari yeelaya hindun weeye nicmatilmaratu wa nicmalmaratu taada ka daa hindun waraabicatu masalada afrayda oo ilxaaqa ta in lagu dara caamilka ay jaa-is tahay san waajib ahayn in laga daayaana ay jaa-is tahay an yakuuna alfaacilu kownulfaacili waa faacilka ahanshadiisoo jamcan uu noqdo jamca waa kii luqawiga ahaa almuraadu biljamci maa yadulu calaa jamaacatin yadkula fiihi ismuljamci wa smuljinsi waa kan ku yidhi maanta jamc waxaa loola jeedaa wax jamaaca tusaa ismu jamci yaa ku jira ismu jinsigii jam jamcigahana waa ku jira labadiibaa ku jira jamcu tafsiirkana ku jira waaba saddexdaas jamc mudakr salim jamc musaalim ka saar iyagoo laga istinoo doonaa naxwu jaa azuyuudu seedyaalkii badnaa ayaa yimaadeen hadda faacilkii waa jamcu tafsiir azuyuudu ta laguma darin wa jaaat zuyuudu seedyaalkii badnaayaa yimaadeen seedyaalkii badnaayaa yimaadeen hadda faacilkii waa jamcu tagsiirkaas azuyuuda caamilkiina ja-ana ta'daasaa lagu daro wa jaaat ilhunuudu hindooyinkii badan aa yimaadeen hadda caamilkii ta'a lagu daray faacilkiina waa jamcu tagsiir wa jaaa alhunuudu hindooyinkii badnaa ayaa yimaadeen hadda caamilkii tadi waa laga daayay jaa la iska yidhi faacilkiia faman anasa qofkii taniifiyaa facalaa macna ljamaacati jamaaca macnaheedu ku taniifiyey faman anasa qofka taniifiyaa faanasa waa taniifiyey calaa macna ljamaacati jamaaca macnaheedu ku taniifiyey oo jamaacatun haddii la ta-a ku jirta ta'daasu milicsaday waman dakara qofkii mudakar ka dhigaa fadakara wuu labeeyey calaa macna aljamci jamc macnihiisu ku labeeyey oo jamc hadii la yhahdana waa mudakr ah, jamc la yidhahdana waa mudakr wayustana waxaa laga soo reebaa min dalika min ilxaaqi taai idaa kaana alfaacilu jamcan wayustana waxaa laga soo min dalika madkuurkaas jamca tasxiixi tasxiixa labadiisii jamc waa labada muhani jamcaani ay aheed taii saxiix yeelidda labadiisii jamca laga soo reebaa fainahu shaniye yuxkamu waxaa loo xukminaa fainahu shaniye yuxkamu waxaa loo xukminaa lahumaa liljamcayni labada jamc jamc mudakar saalim iyo jamc manu saalim waxaa loo xugminaa xukmu mufradayhima labadooda mufrad xugunkooda labada mufrad xugunka loo xugmiyo kaasoo kale loo xugminaa fa taquulu waxay leedahay jaaat ilhindaatu wax kale kuma banaan ha ta'ad ku dare hadii jamc manu saalim uu faacilka noqdo bitaa iyaad ku leedahay laa kayru ta kayrkeed jaa-isa mid banaan ma ahan kamaa tafcalu sidaad ku samaynaydo fi jaaat hinduna sida marka mufrado mu'anaha xaqiiyo ta'niinta uu faacilku yahay in loogu daro ay waajib ka tahay jamacna waa sidoo kale wa qaama zayduna aad leedahay ah, bitarki taaiyad ku leedahay laa hayru wax kale ma banaana kamaa tafcalu sidaad ku samaynayda fi qaama zaydun marka mufradku faacil noqda qaara waxay yidhahdeen xataa jamcu saalim iyo jamcun saalim saasaa ku banaan oo ilxaaqa iyo cadamkiisa ku banaan sawaab maaha laakin jamcu mulkaru saalimka iyo jamcu muanus saalimka lagu leeyahay ayaga ilxaaqu taaca mid walba mufradkiisa kala mid yahay waa jamcu muanusaalim shuruudii oobsaday iyo jamcu muanusaalim shuruudii oobsaday laakin mulxaqaadii jamcu muanusaalim sida jumuucu taksiir calaa suurati jamci tasxiix jamcu taksiirkan caadi yahay lamadiisa taada waana lagu dari kara waa laga day karaa xaashiyada fiiri wayustafnaa min dalika jamca tasxiixi bal fiirihe meeshaan dawa fiicana ku taalle alladaani labada jamac oo xasala uu soo xasilay fiihimaa labada jamac dhexdooda shuruudu daynika labadaa shuruudoodii aljamcayni ee labada jamac waa labada jamac shuruuddii oofsatay falaa yunaafi diidi maa maakii saraxa bihi uu caddeeyey bacdun gobolkood oo min jawaasil wejayni labada wej banaanaashadooda ah qaaray qaara waxa weeye yidhaahdeen waar labada wej waa ku bannaan yihin fii aradiin hadday faacil noqoto wa ciziina oo kale wa siniina oo kale iyo wa min jawaasima labada wej banaanaashadooda fi naxwi jaaca albanuuna jaacat ilbanuuna waa banaanta ha dhihi maydid haddii aradiina iyo cisiina iyo siniina iyo banuuna hadday labadii wej ku banaanaatay jaclu sal marka labadii wej ku banaan dhihi maydid liannahu shaniye banuuna mufrad ku ibnun ha aawe hamsada soo lama saw jacmu tagsiir maaha ilaa jamcu tagsiir xuu ahaa maa tagayara fiihi mufradihi liajli ljamci hmm, masaa junubiga waa luma mafhuumiya lagu qaadataysa qaacdadaas waaye markaasuu ku yidhi fiiri liannahu shaaniye lamaa tagayara markuu isbedelay fiihi banuuna binaaulwaaxidi mufradka dhismihiisii bixadfi hamsati hamsadiisoo la xadfo isku bedelay shaabaha wuxuu u ekaaday banuna aljamca almukasara jamcu tafsiir u ekaaday lafdan xagga lafdiga lafdiga markuu uga adkaaday fa ucdiya waa la siiyey huwa banuna min axkaamihi jamcu tagsiirka axkaamtiisii xada masiibaa laga siiyey oo sidii tagsiirka o kale waxaa la yidhi waxa wey ta caamilka waana lagu dari karaa waana laga day kara wax ila socda ma la arkaa lala socda hay hore musayn hadi lala socdo hala fiiriyo fajaasa waxaa banaanaaday ilxaaqu taaci taada in la haleeshiiyo bificli banuuna ficilkiisa in la haleeshiiya banaanaaday kama qaala tacaala sida ilaahay yidhi aamantu ilahay wuxuu nooga warrama fircoon markii bad laqday badu laqday aamantu anigu waxaan rumeeyey annahu shaaniye laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila aladii allih un maahane aamantu bihi aamanad ay rumayday aamanad ay rumayday bihi ilaahaas banuu israa'iila fiiri aamanad fiiri aamanad banuuna wey banuuna banuuna waaye sooma ha waa mulxaqaadda jacmalkusaale banuuna banuuna ay aheed ee nuntilidafatiya loo xad fiiri ila aladii allih maahane aamanad ay rumayday bihi allahaas banuu israa'iila fiiri banuu israa'iila marka banuu tanay waxay qaacido uga dhigeen marka gobol waxay dhaheen jacbnu krusaalim oo dhan jacbnu masaalim oo dhan ta'da waa lagu dari kara caamilkooda aayaddan ayay u daliishadeen aayaddaanu kama hadla jacbnu tafsiir waa banuu maxaa yaele mufradka wuxuu ahaa ibnu hmm. marka waa jacbnu tafsiir alaa calaa suurati jamcu tasxiir hmm. hmm. markaasuu yihi ha tafriiqan saas loo kala qaaday oo la yidhaahdo jamaca laleeyahay mufradkiisu mid yahay waa midkii shuruudda oobsaday kan kalena jamcu la mid yahay wa bihadaa tafriiqan yanxallu waxaa ku xalisma qowlu bacdihim ardada gobolkood qowlka ay yidhaahdeen mulizan xaalu waxa weyn googacadalayna fii dalika arrinkaas ayaa faadilan uu yidhi gabayuuba soo dire oo uu xujo dadka wariga qorta u gelina ayaa faadilan midka fadliga lahow faadilkaasoo qad xaasa koobay kulla fadilatin fadila dhammaanteed iyo waman qofow yuraadu la dalbo cindow agtiisa xallul cawiisi shayga adkaaday xalkiisa yuraadu la dalbo adin caddee jamca tadkiirin jamcudukarisaalen caddee jamcu tadkiirkaasoo yejibu imaana musaxaxan xaal musaxaxan ad leeda musaxiixan ha dhihin musaxaxan xaal uu yahay mid la tasxiixiyey oo watuzaadu lagu siyaadinaa fii ficli ficilkiisana taa-ul inaasi dhadiga ta'diisa tuzaadu lagu siyaadinaa masaltaay cadday ay yidhahdeen wy halkeed waa kana anaga cadayna saasaan uga jawaabayna halkeed waan ka jawaabna waxaan leenahay waa marka shuruuddii uusan oobsan marka ta'da la gelina caamilkiisa jamad kusaalimta ha midkan shuruudda oobsan jawaabteeda saasay ku caddaatay soo maha waay ilxaaqu tahay bilfaacili wujuuban walwaajibu midka waajibka ilxaaqa waajibka marka ay waajibka tahay caamilka intaada lagu daro fii maladii kii way caddaa ka sooray daalika afartaas afartaas masalo wixii ka sooray wa huwa macadiina mas'alataani waa laba masalo weeye ixdaahumaa middo almu'anahu waa mu'anafkii mu'anafkii alxaqiiqiyu ee xaqiiqada loo alxaqiiqiyu ta'niifi le yaa ila socday ma ila socota adiga alxaqiiqiyu alaa ku jirta ataniitina waa mudaafu ileyhi ee ismal ku jirta baa la idaafeeya waa wasfi kuwii lasoo reebi jiro shantii waayo alxaqiiqiyu taniithi ee taniiska xaqiiqa yahay aladi xaqiiq taniiskaasoo laysa mafsuulan mid laga fasliyey aan ahayn can caamilihi caamilkiisa lagama faslin walaa waaqican mid dhacayna maaha bada nicma oo bisa naxwo id qaalad id waqtigii qaalad ay tiri imra'atu cimraana imra'atu waa xaq isim daahira xaqiiqi taniis ah caamilkii aan laga faslin waa waajib marka qaalad in wax kale ma banaano athaniyatu masalada ah, mas'alada labayda oo ay waajibka tahay ta in lagu daro caamilka an yakuuna waa inuu yahay faacilku damiiran mustatira damiir mustatira hadduu rabo majaasiyu taniis ba hau laabto hadduu rabo majaasiyu taniis ha u mar hadduu damiir mustatira yahay wadalika mitaalkii ka qawlika ad tirahdo ashamsu qoraxdii dalacad hiya shamsadii waa dhalatay wa kaana daahiru daahirku wuxuu ahaa an yajuusa inuu banaanaado fii naxwi maa qaama ma istaagin ilaa hindu tanoo kaleeta ma ogtahay hadda faacilkii waa hindun waa isim daahira xaqiiqi taniiha laakiin caamilkiyaa laga fasriyo qaamadii iyo waa la marka daahirku wuxuu ahaa inay banaanaadaan alwejhaani labadii wej oo qaamo iyo qaamat labaduba ha labaduba inay banaanaadaan oo weliba wayatara wayatarajaxa uu raajax noqdo ataniihu dhadigayntu uu kamaa fii qawlika sida ku sugnaa xadaralqaadiya imraatu kaas ba labada weja ku banaanaa waxaana raajixa ta'niidka walaakinahum carabtii owjabuu waa waajibiyeen fiihi mihaalkaas tarka taa'i ta'da in laga tago mar haddii mustasna mufaraqa uu yahay waxay waajibiyeen ta'da in laga tago fi natbi hadalka nasriga ahon gabayga ahayn maxaa yeelay lianna maa shay bacda ilaa ku sugnaaday laysa alfaacila faacilba maaha fi lxaqiiqati sida dhabta inamaa wax kale maahan huwa waxa ilaada ka dambeeya maa qaama ilaa hindun hindudaas bedelun bedelay ka tahay min faacilin faacil faacilkoo muqadari la qadara qabla ilaa wadalika almuqadaru kaas la qadara huwa lmustanaa minhu isagaa mustanaa minhu ah wa huwa mudakaru waana mudaker falidalika sidaas daraaddeed dukira alcaamilu falidalika inuu faacilka xaqiiqiga mudakar yahay darteed dukira alcaamilu caamilkii mudakara laga dhigay wa taqdiiru soo qadaridu waxay tahay maa qaama axadun qofma istaagin ilaa hindun ay istaagtay saas wey wahaada maxalkan oo waxa weeyaan mustanaha mufaraqa hadii ilaada ka gadaal isim oo muanafa uu dhaco wahaadakan axadulmawaadini waa meelihii mid kamida mida al alarbacati afarta allati meelaha yadaridu uu qiyaaska yahay fiiha meelaha xadfulfaacili faacilkii la xadfidiisa wa aniyatu meesha lanaad oo faacilin la xadfa ay qiyaaska tahay faacilu lmasderi waa masderka faacilkiisa wadalika mihaalki ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana ow idcaamun quudin idcaamtaasa masdera faacilkeedi waa la xadfay idcaamhu ay ahayd fii yowmin maalin la quudiyo maalinkoodii masrabatin gaajo u saaxiib ah yatiiman agoon la quudiyo agoonkooda maqrabatin qaraaba u saaxiib ah macalshaahidku waxay tahay idcaamun faacilkeediya maxduufa idcaamuhu uu ahaa yatiimantaba mafcuulka taqdiiru waxa wey ow idcaamuhu quudintiisa yatiiman uu quudiyo whaaliu meesha saddexaad oo faacil la xadfaa fii baabi niyaabati weeye naxwu waqudiya almro arrinkii waa la faaruqay ficilka majhuulka faacilkiisa waa la xadfaa wallaahu aclam ilaahay aslu asalkiisu wuxuu ahaa aslu asalkiisa wallahu aclam ilaah ogaal badane waqad allaahu allah xukmiyey almra arrinkii waqad allahu ilahay waa faaruqo waa xukmiyey almra saasuu ahaa meesha afrayda oo faacil la xadfaa faacilu afcil afcil faacilkeeda way fi tacajubi xaalu ahaaday idaa dalla hadduu tuso calayhi faacilka maxduufka muqadamun mid la hormariyey muqadamkoo milu isagoo kala wadaalika tusaalihii ka qawliga ilahi qowlkiisaoo kale tacaala ila waa sarreeyaah ilah u yidhi asmic bihim maqal badana gaaladu aakiro waa yaabe maqli ogaa ilaahay waa ku maqalna si fiican aan kuu ay iska leeyihiin adduun haddii la joogana lagu kari lahaa waa aabseer arag badana wax arki ogaa aawa dadka adduunka lagu kari waaya xaq wa absir bihim marka asmic faacilkeedi waa bihim absir faacilkeedi waa la xadfay faxudifa bihim bihimaa la xadfay min athani ficilka labaadaa laga xadfay lidalaalati lwali mid ka horeeya tusida uu tusay calayhi faacilka wa huwa bihimtaasu fii mawdici rafcin god makaarkiisu ku sugan yahay cala alfaaciliyati lagu rafciyo cinda aljumhuuri mucdamka culamada agtooda wallahu aclam wsala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina moxamed